ku jirna haa marfuucaadaan ku jirnay sax haddada waa la socdaan soo ma jeedid marfuucaad toddobay ahaayeen faacil waa noo dhammaaday naa'ib faacilna waa noo dhammaaday mubtadana waa noo dhammaaday khabarna waa noo dhammaaday ismu kaanana waa noo dhammaaday khabaru inana waa noo dhammaaday lixaa noo dhammaatay midaa noo haray midkaasuna waa taabiculmarfuuc wuxuu ahaa dana iyo akhawaadeed dana iyo akhawaadeed laba mafcuulay nasbidaan marfuucba kuma jiro meeshaan xaa soo gelshay ayagu marfuucba kuma jire waxaa la leeyahay horta ayagu mansuubaaday ka mid yihiin halkaan in la soo gelshay limunaasabatin aa la yidhaahdaa maadaama waxaa labada mafcuulay nasbaayeen asalkoodii mubtadi khabar ahaa saasaa halkan loogu sheegay ayago marfuucaadda ka mid maaha mansuubaaday ka mid yihi labadooda mafcuul ilaa labada mafcuulba waa nasbaaya marka ka mid maahan marfuucaadda ee mansuubaaday ka mid yihiin laakiin halkan maxaa loogu sheegay limunaasabati oo waxay tahay ayaga labada mafcuul oo ay ku camal falayaan asalkoodiya waxay ahaayeen mubtade iyo khabar marka maadaama nawaasiq laga soo hadlaayaya labadii lasoo sheegay layskaga dara waxyaalaha mubtadaha iyo qabarka nasaqa aa ah la dhammaystira maahane marfuu kuma jiro marfuucaad toddobay ahaayeen lixna waa noo dhammaatay qismigii qismigii toddoban oo noo soo socdaoo waa tawaabicda danna waa khawaatan waa inaad baabka aad ku jirto fahmayda asmaada la rafciyo baabkeeda anoo ku jirna marku dhammaadaan gelaynaa baabka asmaada la nasfiyo labadaan mafcuul marka baabkaasay ku jiraan asmaada la nasfiyay ka mid yihiin laakiin munaasaba halkan loogu sheegay waxaa la tirinaya nawaasikda marka maadaama mubtadaha iyo qabarka waxa nasaqa la tirinaa kaana iyo akhawaadeedi waa la sheegay maxaa yeele ism marfuuca ku jiro isimkooda marfuuca ina iyo akhawaadeediina waa la sheegay maxaa yeele ism marfuuca ku jiro qabarka marfuuca markaasaa la yidhi nawaasikda hala dhamaystiro danna lagu daro ee danada iyada ism marfuuca kuma jiro kuma jiro dana waa khawaatu hada maxaluhaa qaala wuxuu hi mxamed ibnu mxamed ibnu daawud asinhaaji almaxruuf ibn اajrumi wa amaa danamtu danamtu iyo waa khawaatuhaa walaalayaalkeed fa inahaa afcaashaasu tansibu mubtada mubtadaha waa nasbidaa wاlkhabara khabarkana waa nasbidaa calىa anahumaa labadoodu mafcuulaani laba mafcuul inay yihiin darteeday inay laba mafcuul ay ku nasbidaan labada mafcuuloo lahaa afcaashaas u sugnaadeen waa maa danantu danantu iyo waa akhwaatuha walaalayaalkeed fa inahaa afcaashaasu tansibu mubtada mubtadaa waa nasbidaa wlkhabara khabarkana waa nasbidaa calaa anahumaa mubtadaha iyo kabarka mafcuulaani laba mafcuul inay yihiinay ku nasbidaan labada mafcuuloo lahaa afcaashaas u sugnaadeen wahiya afcaashii danabtu waa maleeyey waxasibtu waa maleeyey wakiltu waa maleeyey wazacamtu waa maleeyey wara'aytu waa ogaaday wacalimtu waa ogaaday wawajadtu waa ogaaday watakadtu waa ka yeeshay wajacaltu waa ka yeeshay wasamictu waa maql afar macnaan ka dhignay fiiri waa afar macno waxaan marka ku bilownay raajix raajix waa la haha daniga danantu waa maleeyey waxasibtu waa maleeyey waqiltu waa maleeyey wazacamtu waa maleeyey halkaas marka maraynaan bedelnay wara'aytu waa ogaaday wacalimtu waa ogaaday labadaasna halkaasaan uga gudubnay wawajadtu waan ogaaday may ku dar wawajadtu waa ogaaday saddex waay watakadtu waa ka yeeshay waa bedelna haddana watakadtu waa ka yeeshay wajacaltu waa ka yeeshay haddana waa bedelna wasamictu waa maqlay afartaas ruga toban ficil weeye tobankaas ayaa mubtadaha iyo qabarka inta galaanay mubtadihii iyo qabarka labadiiba waa nasbiya inta mubtadaha iyo qabarka galaan ay labadaba nasbiya waay wiil yar oo dhowr iyo toban jira oo meel ku tiirsanaaye sababku wuxuu yahay waa in laisweydiiya kaso taqulu waaad lee taquulu waxaad leedahay danantu zaydan zaydan waxaan u qaa'iman mid taagan wara'aytu camarama waxaan ku ogaaday shaakisan mid taagan iyo wamaa ashbaha daalika taquulu waxaad leedahay waxaa la rabaa inaad tabiiqido mubtadiya khabar soo qaado zaydun zayd qaa'imun waa mid taagan soo geli dama danantu zaydan aan waxaan u maleeyey qaa'iman mid taagan zaydan mafcuulu awal qaa'iman mafcuulu haani wara'aytu camran waxaan ku ogaaday shaakisan mid taagan asalku muxuu ahaa camrun camar ninka la dhihi jiray shaakisun waama taagin sidii khabaray ahaayeen waxaa la soo gelshay ra'aa ra'aytu waxaan ku ogaaday camran shaakisan iyo wamaa ashbaha daalika qaala moxamed muxydiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay alqismu qismiga qismiga aaliu sadexeeya qismigaasoo min nawaasiq mubtadai wاlkhabari mubtadaha iyo kabarka nawaasiqda kuwa nasaqo ka kuwa mubtadaha iyo qabarka nasaqa ka mid ah danantu waa maleey wey iyo waa akhawaabta walalyaalkeed qismiga saddexaad oo ugu dambeeyana waa siqda qismigii koowaad wuxuu ahaa kaana iyo akhwaabkeeda qismiga labaadna muxuu ahaa ina iyo akhwaabkeeda qismiga saddexaadna danna iyo akhwaabkeeda waqismu waxaa tidhaahdaa waqulu waxaan leeyahay alqismu qismiga qismiga ahaaliu sadexeeya qismigaoo min nawaasik mubtadai wlkhabari mubtadaa iyo khabarka kuwa nasaqo ka mid ah danantu waa maleeyey iyo waa akhawaabtaa wey ey nabaa'iruha akhawaab wax isla dhashay meesha ma joogaane waxaa loola jeedaa kuwa danna lamidka ah oo siday u camal fasho u camal fala uga eg nabaa'iruhaa kuwa ayada ay nabaa'iruhaa kuwa shabaha filcamali camalfalka kula midkaa ku shabaha wa hiya afcaashaasu tadkhulu waxay gashaa cala almubtadai waalkhabari fatansibuhumaa mubtadaha khabarka waa kor dhigtaa jamiican dhamaan xaligii labadaba waa kor dhigtaa laba mafcuulay ka dhigtaa wa yuqaalu waxaa la leeyahay lilmubtadai marka la exraaba mubtadihii isimkii waaga hore ahaa jiray marka danna gasho walilkhabari isimkii marki hore khabarka ahaa jirayna markay afcaashaanu gasho maxaa laleeyahay mafcuulu haani alaleeyahy mafcuul wal mafcuulu haani wa haada alqismu qismigaanu casharatu afcaalin waa toban ficil toban ficil wey alawalkan ugu horeeya danantu weeye ficilku danantu maha waa danna markaasaa faacilkii lagu daray danna a faacilkii lagu daray markaasaa la yidhi danantu danantu markaasaa la yidhi naxwu danantu muxamadan aan u maleeyey sadiiqan saaxiib muxamadan danantu muxamadan waxaan u maleeyey sadiiqan icraab danantu ficlu wa faacilu danan waxadu ficli danna wey danantu ficlu wa faacilu waxadu ficli danan مبني على سكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك لا محل له من الاعراب وتو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل محمدا مفعول به اول منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره صديقا مفعول به ثاني منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخره وثاني فعل كلابا حسبت نحو حسبت المال مالك waxaan u maleeyay naafican mid wax tara inuu maal waxaan isbaxmo tara hadii si fiican loo isticmaalo dariiq xaqa loo adeegsado xasibtu ficlu wa faacilu almaala mafcuul bihi awal mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi ناaفiعا مفعuuل bه ثاني منصوب cلاaمaة نصب فaتxة ظاahiرaة شhاaqr وثالث midka sadexeeya khiltu waa maleywey نaxو khiltu waxaan u maleeyey alxadيiqaةa beertii mثmiratan mid mira bixinayda inay mira inay ka soo baxayaan beertii saasaan u maleeyey خلت فعل وفاعل الحديقة مفعول به أول منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مثمرة مفعول به ثاني منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والرابع من كافرية زعمت ومليي نحو زعمت بكرنا وحن أمليي جريئا مت جيسي إنوية jari mid dhiiran geesi ah mid geesiya inuu yahay aan u maleeyey zacmtu ficlu wa faacilu bakran mafcuul bihi awal mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi jariian mafcuul bihi taani mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wlkhamisu midka shanaya ra'aytu wey naxw ra'aytu ibraahiima ibraahim waxaan ku ogaaday muflixan mid liibaana rأytu فicl وفاacل إbrahima mfcuل bhi أول maنصوب calaamaة نصb فaتxة ظاahiraة في akhirه مفlحa mfcuل bhi ثاني maنصوب وcalaamaة نصbhi فaتxaة ظاahiraة في akhirه wsaadisu midka lixeeya calimtu wey naxw calimtu waxaan ku ogaaday aidiqa calimtu waxaan ku ogaaday asidqa runta dhe calimtu waxaan ku ogaaday asidqa runta munjiyan mid qofka badbaadinaya inuu yahay fi dunya waalaakhira raaytu waaan calimtu waxaan ku ogaaday asidqa runta munjiyan mid qofka badbaadinaya inuu yahay fi dunya waalaakhira calimtum ficlu wa faacilu asidqa mafcuul bihi awal mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri munjiyan mafcuul bihi aani mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri wasaabicu wajadtu wey naxwo wajadtu salaaxa subanaantii waxaan ogaaday baabal khayr albaabka khayrka inay qof inuu subanaado ilaahay addeeco albaabka khayr oo dhan inay tahay saasaan ogaadaad leedahay wajadtu ficlu wa faacilun asalaaxa mafcuul bihi awal mansuubu calaamatu nasbi farcatun daahiratun fi akhiri baaba alkhayri baaba mafcuul bihi haani mansuub calaamatu nasbi farcatun daahiratun fi akhiri baaba mudaaf alkhayri mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratun daahiratun fi akhiri wa taaminu kii sideeday ittakadtu waa ka yeeshay naxw ittakadtu waxaan ka dhigtay muxamadan sadiiqan saaxiib maxamedan saaxiib ka dhigtay itakadtu ficlu wafacil muxamadan mafcuul bihi awl mansuub calaamatu nabi fatxatu daahiratu fi akiri sadiqan mafcuul bihi aani mansuub calaamatu nabi fatxatu daahiratu fi akiri wataasicu jacaltu wey naxw jacaltu dahaba dahabkiiyaan ka dhigtay khaatama gabadha hadlayda hadda wiilka madhiga kala ogo ha ka dhigan ta tirahda naxwadan kusoo akris meeshaan xalaal iyo xaaraam maba ka hadla kitaabkaan mogta oo ka hadlaa icraab in la fahmaa laga rabaa fawaa'id carabiya lagu fahmaa marka naxwadan kusoo marna isku dhehen jacaltu dahaba dahabkiiyaan ka dhigtay khaataman jacaltu ficla wafaacilu adhaba mafcuul bihi awal mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri khaataman mafcuul bihi haani mansuub calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhiri wlcaashir samictu waan maqlay naxw samictu khaliilan khaliil ninka la yidhaha waan maqlay yaqra'u isagoo akrina ficilkan culummo yaraa qabaan inuu laba mafcuul nasbiyo samic culmo yar a ah qabaan inuu laba mafcuul nasbiyo ficilka samica ah culummada qabaan waxaa ka mid ah nin la yidhaahdo akfash akfash saciid ibnu muscida tilmiidu siiba weyhi wa shaykhljarami ardaygii siiba weyhi iyo shaykhii jaramiyaa la yidhahda markaad maqasho akfash oon wax lagu darin isagaa loola jeeda akfash marka la yidhaahdo koob iyo tobanaa ku jirta naxwooleyda koob iyo toban mid walba magaciisa la yidha akfash laakiin haddaa waxba lagu dara in lo yidha la iska yidhaha waa saciid ibnu muscida waa tilmiidkii iyo ardaygiisiiba waahi weye asagaa wuxuu qabaa samica laba mafcuul inay nasbido waxaa ku waafaqsan sidaas oo kale abucaliy alfarisi waxaa ku waafaqsan saaxibu ajrumiya kitaabkan ajrumiyada shiika iska aa ku waafaqsan jumhuurta naxwooley waxay ku tageen oy qabaan samica iyo dhammaan afcaasha xawaasta ladhaha hal mafcuulay qaataan dareemayaasha qofku shan dareemuu leeya isaga dhan wax ka dareema ah. samictu waa maqlay ra'aytu waa arkay lamastu waa taabtay duqtu waa dhadhamiyey shamamtu waa uriyey hantii waaba dhamayn soo ma hantaas ah, waa ar waa waa maqlay waa arkay waa taatay waa dhadhamiyey iyo waa oriyey shantaasa qofku wax ku dareema ah, wixii shanqara dhegta iskale wixii muuqaalana ishaale wixii jilay iyo adayg maxaa lagu kala fahmaa gacanta wixii caraf iyo urana sanka wixii qaraar iyo macaanana carab shanta dareemaa la anta ficil hal hal mafcuulay qaataan hal mafcuulay qaataan laba mafcuul ma qaataan marka hadda maxaa lagu samaynaya jumlada ka dambayda waxaa laga dhiga xaalo samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu alay wasalam yaquulu xaal uu leeyahay alaleey qolooyinkana iyagu hal laba mafcuulu qaataan oo ibnulajrubi uu ka mid yahay jumladaasay ka dhigayaan mafcuulkii labaad saas darteeda weligeed laba calagale laba mafcuuloo cadcad iyadoo qaadatay samica ee qolooyinkan leh laba mafcuulay qaadataa mafcuulka dambe jumlay ka dhigaay jumladaas ka dambeynay ka dhigay waa mafcuulkii labaad hadday afcaashan lamid tahay waxaa la arki lahaa iyadoo laba mafcuul toos u qaadatay oo laba ismo caadiya ka dhigatay marka iyagu sidaanay ixraabayaan in majruum iyo samictu ficlu wa faacilun khaliila mafcuul bihi awal mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasib waljaazim calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri wa faacilu damiiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yaxuudu cala alkhaliil والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مفعول به ثاني للصنيع ay leeyihin laakiin culumada jumhuurta waana sida sawaabka waxay leeyihiin jumladan yaqra xaalo waljumlatu min alficli walfaacili fi maxali nasbin xaalun ay leeyihin min min mafcuul bihi samica halkaasa laga xaalayna oo waxay leeyiin samictu khaliilanaan maqlay yaqra'u xaal uu aqrinaayo huwa khaliilku aan maqlay saasaa la wa haadihi alafcaalu afcaashaan afcaashaan alcasharatu tobanka tanqasimu waxay u qaybsantaa ilaa arbacata aqsaan afcaashaan xagga macaanida marka laga fiirina afaray u qaybsantaa xagga macnaha xagga macnaha waay xagga camal maa wa haadihi alafcaal afcaashaan afcaashaan alcasharatu tobanka tanqasimu waxay u qaybsantaa ilaa arbacata aqsaamin alqisم الأول qismiga ugu horeeya yufiidu wuxuu faa'iideeyaa tarjiixa wuquuci الkhabri abarka dhicidiisa inay raajixto miisaan badan tarjiix hadaad maqasho waa dan malayn wa malayn wey laakiin waa haaliban inaad ku darto maxaa yeele ayagoo cilmi faa'iideynaya la saas darteed waxaad tiradaa haaliban haaliban aad ku dare haaliban alqism اlأwl qismiga ugu horeeya yufiidu wuxuu faa'iideeyaa tarjiixa wuquuci اlkhabari khabarka dhicidiisa inay miisaan badantoo la rajaxo wa huwa qismigaasu arbacatu afcaalin waa afar ficil danantu waa maleey waxasibtu waa maleey wakiltu waa maleeye wazacamtu waa maleeyey tarjiix waa saas waa malaynta maogta markaad leedahay waxaasaan maleeyey sidaana arinku waa noqon karaa sidaanna waa noqon kara laakiin sidaan inuu yahay ila miisaan badan wa tanaa ila raajixa kafadu dhinacaanay ila culusta saas waa maleeyey tarjiix waa saas rajixid dhinacaad aad leedahay waa miisaan badan yahi wlqismu haani qismiga labeeyaa yufiidu wuxuu faa'ideeya alyaqiina hubaal qismiga labaadna wuxuu faa'ideeya hubaal waxaa leedahay haaliban marmaruu dani faa'ideeya haaliban waa sida badan sida badan wey sida badan ayuu faaideeya yaqiin wlqismu ani qismiga labeeya yufiidu lyaqiina hubaalu faa'ideeya iyo wa taxqiiqa wuquuci اkhabari khabarka bicidiisu inay xaqiiqata saasuu faaideeya ah, yaqiin iyo khabarkaas inuu dhacay inay yaqiin tahay saasuu faaideeya aaliban wahuwa qismigaasuna alaaثaةu afcaali waa saddex ficil wahiya saddexdii ficil raaytu waa ogaad wacalimtu waa ogaade wawajadtu waa ogaaday wey wاlqism الثالث qismiga sadexeeya yufiidu wuxuu faa'ideeya atasyiira ka yeelid iyo wاlintiqaala guurid min xaalin ilaa ukra loo guuray qismigaa sadexeeya muxuu faa'ideeyaa atasyiira ka yeelid shaygii saasaan ka yeelay saasaan ka dhigay iyo wاlintiqaala min xaalatin ilaa xaala min xaalin ilaa ukra in laga guuro xaalaba xaalad kale loo guuro saasuu faaideeya muxuu faa'iideeyaa atasyiira ka yeelid iyo walintiqaala min xaalin ilaa ukra in xaalad laga guuro xaalad kalena loo guuro saasuu tusaa wa ficlaani wa qismigaasu ficlaani waa laba ficil itakadtu waa ka yeeshay wa waa ka yeeshay fiiri waxaad leedahay itakadtu diina ibriiqan itakadtu waxaan ka yeeshay adiina dhoobadii ibriiqan jalamajiha lagu kariyo ama girli iiri hadda markii hore dhiin uu ahaa waa ka guuray muxuu noqday ibriiqa iiri ibriiqan noqday markii hore dhoobu ah haddana jalamadu noqday waa isbedeli soo jeeda waa intiqaam wa huwa ficlaani itakadtu wajacaltu itakadtu waa ka yeeshay wajacashu waa ka yeeshay wajacaltu waa ka yeeshay wlqism raabic qismiga afreeya yufiidu wuxuu faa'iideynaa annisbata nisbayn fi samci samca dhexdiisa wax la nisbeeyo fi samci samciga maqalka wax loo nisbeeyo dhe wlqismu raabic qismiga afreeya yufiidu waa faa'ideynaa annisbata nisbayn fi samci maqalka wax loo nisbeeyo waxaasaa maqlay adleer wa huwa ficlu waaxidu waa hal ficil wahuwa samictu samictu waa maqlay laba mafcuul ma qaadatee halay qaadataa annactu haadaa maxaluhu nactigii baabkiisii yaan galnay annactu nactigii haadaa midkaanu maxaluhu maxalkiisi wey qaala wuxuu yidhi mxamed ibn mxamed ibn daud asinhaaji almacruuf ibn ajrumi wuxuu yidhi baabu nacti nactigii baabkiisii haada maxaluhu nacti iyo صifo waa isku mid sida raajixa annactu wa صifatu bimacnaa waaxid waa hal macno isku mid wey waa isku mid sida sawaabka nacti waa ifo ah. ifo ifada marka soomaaligana dee ifaba la yidhaha nacti ma isticmaalaan soomaalidu lakin ifa isticmaalaan ifo tilmaan mase tilmaama yidhaha soomalidu tilmaana ah, soomali waa lahaye tilmaan dhe ah, marka marka nacti iyo ifo waa isku mid waa tilmaan waa tilmaan labadoodu waa isku mid baabu nacti haada midkaanu baabu nacti waa ifadii baabkeedii annactu nactigu taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti kan la tilmaama mancuut waa mid kan la tilmaama hadda haddaan idhahdo rajulun dawiilun nin dheer dawiilun waa sifo dhililku waa sifo soo maaha yaa la tilmaama oo kii la tilmaamaya rajulka marka sifadu waxay raacee midka la tilmaamayo ah, nacti waa sifo mancuudna waa midkii la tilmaamayo oo la sifaynayo marka waxaad tidhaahdaa annactu nactigu taabicun wuxuu raacaa lilmancuuti midka la tilmaama muxuu ku raacaa fii rafcihi mancuudka la godidiisa rafci damaairta waxaad celina mancuudka midka la tilmaamaayo damiirka u celi fii rafci mancuudka la godidiisa hayla qaacidada waxay tahay damiirka waxa ugu dhowaa loo celsha meesha ugu dhow oo ka horeya aa loo celiya adamiiru yacuudu ilaa aqrab اmadkuur adamiir yacuudu ilaa aqrabi اmadkuur damiir halkee u laabtaa wax lasoo sheegay wix ugu dambeeyey halkaas u laabtaa ilaa aqrabi اmadkuur ilaa aqrabi اlmadkuur marka mancuudka haddii la godo sifadana waa la goda rajulu طawiilun aad leeda fii rafci mancuudka la ku raacaa waa nasbii la kordhigidiisana waa ku raacaa haddii mancuudka la kordhigana ifadu waa ku raace ra'aytu waxaan arkay rajulan dawiilan ma dhihi karnaa ra'aytu rajulan aan arkay dawiilun may lama dhihi karo wax la jiro maana laleey mancuudka haddii la nasbiyo la kor dhigo ifaduna waa ku raace waa ku raace wa khafdihi khafdi lmancuud mancuudka la hoos dhigidiisu ku raaca ifadu waxay ku raaceen mancuudka haddii la khafdiyo la hoos dhigo marartu waxaan soo maray birajulin nin rajulin haye maxaan leenahay tawiilin waa ku raace waa ku raace wa tacriifihi mancuudka la macrifayntiisu ku raaca mancuudku hadduu macrifo yahay sifaduna macrifay noqeen ee nakiro noqoni marartu waxaan soo maray birajuli ninkii ninkii adawiili algeli ee dheeraad ee hadhihin dawiilun hadhihin marartu waxaan soo maray birajuli ninkii adawiili ee dheeraadhe wa tankiirihi mancuudka la nakirayntiisay ku raacay sifadu haddii la nakireeyo mancuudka waxaa tidhi marartu waxaan soo maray birajulin nin rajulkoo awiilin dheh nakiree sifadan sifaduna waa inay nakiro noqotaa waa inay nakiro noqotaa wa tankiirihi mancuudka la nakirayntiisa ku raace haddii mancuudka la nakireeyo sifadana waa la nakirayna shan shay weeye marka fiiri rafca nasbo khafdo tacriif tankiir shantaas mar walba waa isku raacaan sifada iyo mawsuufka midda dambaydo sifadaa mawsuufkeeday ku raacay marka fiiri shantan rafco nasbo khafdo tacriif tankiir waa shan mid ka horeeyo mancuudka shantan labuu qaadana sababtoo fiiri awjuhul icraab isimka awjuhul icraab saddexuu leeyihi rafco nasbo khafdo hal mar lagama qaadan kara rafco iyo nasbaha ma qaada kara maya saddexdaas awjul iraabka midka manquudka ahu miduu qaada ama waa rafcisan yahay ama waa nasbisan yahay ama waa qabtisan yahay miduu qaadaa soo maaha nactiguna ku raaca sifadoo ku raaca tacriif iyo tankiir macrifanimo iyo nakirayn macrifayn iyo nakirayn miduu qaadana isimku hal mar ma noqon karo macrifu nakiru miduu noqona ama macrifu noqona ama nakiru midka uu noqduu ku raaca marka shantan mancuudku labuu qaadana labadaasuu ku raacay sifadu labaduu qaatay ku raaci sifadu kala qaad male waa noo soo socotaa sifada waa la qaybi doonaa waxaa loo qaybi doona xaqiiqi iyo nisbi amase sababi ah, labadaasa loo qaybi doonaa labadooda lama kala qaadaya shantan waa ku raacaya nactiga ah, waa la qaybi doonaa xaqiiqi iyo sababiya loo qaybi doonaa kala qaad male ama xaqiiqi ha noqdo nactigu ama sababi ha noqdo shantan laba ka ku raaca mancuudka waaya miaal taquulu waxaad leedahay qaama zaydun zaydaa istaagay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa hadda fiiri zaydun a mancuudkii ah owjul ixraab zayd muxuu qaatay rafco alcaaqilu a ku zaydun tacriif iyo tankiir kuu qaato tacriif waa macriif waa calabi qof gaar aha loo deji khalaas alcaaqiluna waa macrifu ashaasaa kutusa inuu macrifayo khalaas waxaa leedaha marka qaama ficlumaadi mabnin cala fatxi laa maxala lahu min alcraab zaydun faacilu qaama marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi aqili alcaaqilu صifatu zaydin wa صifatu marfuuci marfuucun wacalaamatu rafcihi damatu daahiratu fi aqili wara'aytu waxaan arkay zaydan zayd zaydkii alcaaqila caqliga lahaa zaydan owjulexraam muxuu qaatay nasbu alcaaqila waa ku raacay zaydan tacriif iyo tankiir kee qaatay tacriif alcaaqila waa macrifo ashuu ku macrifooy ra'aytu ficlu waa faacilu zaydan mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih alcaaqila صifatu zaydin wa صifatu lmansuubi mansuubun wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akhiri wa marartu waxaan soo maray bizaydin zaydin owjulexraab muxuu qaatay khafdun alcaaqili oo ku raac raabka haye zaydin tacriif iyo tankiir muxuu qaatay tacriif alcaaqili macrifo wey ashaas isna ku macrifo oo ku raaca marartu ficlan waa faacil bizaydin albaa xarfu jarin zaydin ismu majhuur bilbaai wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akili aljar wlmajhuur mutacaliqaani bimarartu alcaaqili صifatu zaydin wa صifatu majhuuri majhuur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akili qaala mxamed muxydiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay annactu sifada fi luqati huwa alwaصfu waa sifu waa isku mid xagga luqada waa tilmaam wey waaqulu waxaan leeyahay annactu nacti fii luqati luqada carabiga dhexdeeda xaalu ahaaday huwa alwasfu waa tilmaam wa fi istilaaxi naxwiyiina naxwooleyda istilaaxooda dhexdooda xaal u ahaaday huwa taabicu lmushtaqu aw ilmuwalu bilmushtaqi almuwadixu limatbuucihi fi lmacaarifi aw ilmukhasisu lahu fi nakiraat daabidkii dheeraayo kuu sheegay nacti sidaana la idhahdha waa laga rabaa lasoo xigfina haddii lu idhaha nacti xaa la ydhaha xagga istilaax xagga luqada xaa la ydhaha alwasfi xagga istilaaxana ataabicu lmushtaqu aw ilmuwalu bilmushtaqi almuwadixu limatbuucihi fi lmacaarifi almukhasisu lahu fi nakiraat ad leeda oo waa soo xifdine oo wuxuu waaxadkii iyo taxriifkii dhammaan wuxuu ku yidhi nacti waxaa la ydhaha ataabicu ism ism ka horeeya raaca taabicaasoo almushtaqu oo mushtaq ah asmaada waxaa loo qeybaya mushtaq iyo jaami nactigu waa mushtaq asalkiisu waa mushtaq mushtaq xaa la yidhaah maa dalla calaa xadain wa saaxibihi wa tadamana macnaa ficlin wa xuruufihi soo marna hadda ka hor soo marna soo maaha ha mushtaq waa lagaa rabaa mushtaq xaa la yidhaah maa dalla calaa xadain wa saaxibihi wa tadamana macnaa ficlin wa xuruufihi aa la yidhahdaa maxaa la yidhaahdaa mushtaq maa dalla calaa xadain wa saaxibi ir waxaa leedahay ir waxaa leedahay alcaaqilu alcaaqilu laba shayu kutusaa laba shayu kutusaa laba shay kutusaa xada oo ah caqli iyo qofkii caqligan ku sifaysno kulli saasaad ku wada isfaacil o dhan haddaad tidhahdo addaaribu midkii wax garaacayo waa lamid addaaribu laba kutusa xadad waa garaacidda iyo qofkii garaacidda sameeyey ah, marka mushtaq waxaa la dalla calaa xadain wa saaxibihi aa la dhaha wa tadamana macna alficli wa xurufihi haddana waa inuu koobsaday ficilkii macnihiisii iyo xuruuftiisiiba hadda fiiri addaarib haddii la yidhaah ficilkii daraba ahaa xuruuftiisi waa wata kama maqna hal xaraf macnihiisi oo garaacidiina waa wata wuxuu koobsanaa ficilkii macnihiisii iyo xuruuftiisii soo ma jeedo waayo marka maxaa la yidhahaa nidhi muftaq maa dalla calىa xadafin wa saaxibihi wa tadamana macna alficli wa xurufihi muftaq waa kaasa aw ilmuwalu ama waa mid lagu fasiraa bilmushtaq mushtaq ama se nactigu maaha mushtaqe mushtaa lagu fasira lagu awila maxaa la yidhaahdaa almuwal bimushtaq aljaamid اladii yufiidu min almacnaa maa yufiiduhu lmushtaqu wa tadamana macnaa ficlin duuna xurufi a la yidhahdaa maxaa la yidhaahdaa almuwalu bimushtaq ism aan mushtaq ahayn laakiin mushtaq lagu awilaa maxaa la yidhahda mushtaq ma ahan laakiin mushtaqaa lagu awilaa maxaa loola jeedaa almuawalu mid lagu fasiraa bilmushtaqi waxaa loola jeedaa aljaamid alladii yufiidu min almacnaa maa yufiiduhu lmushtaqu wa tadamana macnaa ficlin duuna xurufi waxaa la yidhaahdaa waa jaamid waa isim jaamida oo faa'iidaynaya xagga macnaha wixii uu faa'iidaynayay mushtaqa ficilkii macnihiisiyuu koobsaday xuruuftiisiina ma wato ficilkii xuruuftiisii ma wato laakiin macnihiisii u koobsaday jaamid waa kaas waxaan rabaa almuawal bilmushtaq almuawalu lgu mid lagu awilayo bilmushtaqi mushtaqa lagu fasira maxaa la idhahdaa almuawalu bilmushtaq aljaamid اladii yufiidu min almacnaa maa yufiiduhu lmushtaq watadamana macnaa ficli duuna xuruufihi oo tusaale waxaad tidhaahdaa jaaanii waaa ii waxaad tidhahdaa marartu bizaydina soo maray dhe marartu bizaydina soo maray zaydko haadaakan haadaadaas waa waa waa muawal bilmushta marartu waxaan soo maray bizaydin zaydko haadaakan haadaa waa jaamid laakiin waxaa lagu awilaha mushtaq saa loogu awilaha waxa wey ayilxaadiri aad leedahay alxaadiriyaa lagu awilaha alxaadiri soo mushta maaha alxaafidi mid jooga halkan midka jooga way xaadir alxaafid midka halkan jooga haadaa marka waa jooga xadara macnaheedu waa wadataa haadaa waa kan laakiin xadara xuruuftii ma wadataa ma wadato haadaadu macnihii waa wadataa oo markaad tidhaahdo marartu bisaydina soo maray haada oo kan inuu joogo waa la fahma sooma haada kan waa la fahma laakiin xuruuftii xadara ma wadato laakiin macnihii xadara waa wadata almuwadixu taabicaasoo almuwadixu caddaynaa limatbuuci matbuuciisa fi lmacaarifi macaarifta dhexdeeda xaalu haado haddii mancuudku uu yahay macrifo nactigu muxuu u faa'iidaynaa tawdiix caddayn maalan fiiri masalada magaaladan waxaa jooga toban zayd mid waa taajir midna waa xalaaq timo jiro wey midna waa caalim midna waa caaqil midna waa xaakim midna waa mariidba toban zaydaa joogan mid walbaa sifo gaaru leeyahy haddii qof yidhaahdo zaaranii zaydun zaydaa isoo booqday zaydaa maanta isoo siyaartay xoogaa waxaa ku jira ibhaama farsoonaasho yaraa ku jira maxaa yeelay ishtiraaga ka dhaxeeya in ah, tobankoodaas waa wadaagaan maga ma magaca waa wadaagaan markaas waxaad tidhi zaaranii zaydunay soo booqday xoogaa qarsoonaasho yaraa ku jirta maxaa yeelay zaydaa ka wada dhexeeya magacaa ka wada dhexeeya markaas wuxuu ku yidhi alcaalimu oo caalimkaa zaydka caalimka aha khalaas waa cadaaday sooma twdii maxay marka sifadu faa'iideyday tawdiix caddayn tawdiixay faa'iideyday haddaan lagu dari lahayn xoogaa qarsoonaashaa ku jiri laha sooma marka sifadu markay macrifo maxay faa'iideydaa tawdiix caddayn markaasuu isagoo intaas ku baraa wuxuu ku yidhi almuwadixu nactiga oo caddaynaya limatbuuci matbuuciisu caddaynaa fi lmacaarifi macaarifta dhexdeeda xaala ku sugay marka macrifo la joogo mancuubka uu macrifo yahay nactigu muxuu faa'iidaynaa tawdiix wa caddayn aw ilmukhasisu ama waa khaas yeelaa low mancuudka fi nakiraat nakirooyinka dhexdooda xaala ku sugay hadduu nakiro yahayna taksiis taksiiska macnihiisu waxa weeyaan rafculishtiraaku xoogaa wadaagsigii la wadaagsadayuu yarayna maalan fiiri rajul rajul haddii la yidhaah wuxuu ka dhaxeeyaa kullu dakarin baaliqin min bani aadam qof kasta oo nin ah oo qaangaaraho nebi aadan ka farcmay rajula la ydhaha u deji kullu dakarin baaliqin min bani aadam carruurka saqiirka lama yidhaha rajul ah, kullu rajulin baaliqin min bani aadam mid kasta oo qaangaad ah oo nin ah oo banu aadanka ka mid a ah rajula haddii aan marka idhaahdo jaacanii rajulu nina ii yimid waa nakira la garan yuu ka dhexeeya rajulkaasu kan faasiqa iyo kan saalixa iyo dhammaan waxa banu aadan raga oo qaangaad uu ka dhexeeya haddaan sifeeyo oon idhaahdo jaaanii waxaa ii yimid rajulu nin ninkoo saalixun oo suuban oo wanaagsan ifadaasu ifadaasu waxay qaas yeeleen oo rajulka ku qaas yeeleen saalixa intaa awal rajulu waxay ka dhexayday saalix iyo baalix labadaba ama saalix iyo faasix kulli waa ka dhexayay sooma markaan sifeeyey magacii wuxuu gaar u soo noqday inta saalixa bis dhammaan intii kale waa ka baxeen meesha saasna sifadaa faa'iideyda marka sifadaas maxay faa'iidey taksiis magacii awel ka dhaxeeyey faasiq iyo saalix yay ku gaar yeeshay sifadu saalixyay ku gaar yeeshay marka sifadii maxay faa'iideyday taksiis gaaryeelid ah. magacii ka dhaxeeyey saalix iyo faasiq ay saalix ku gaar yeeshay jaani rajulu ninaa ii yimid rajulu yuu ka dhaxeeyaa saalix iyo faasiqna waa ka dhexeeya soo ma sifeeyo waxaa tidhaha rajulko saalixun wanaagsan saalixuntaas waxay ku gaar yeeshay rajulintii inta saalixiinta yay ka saartay inta faasiqiinta marka hadda rajulkii weli macrifo ma noqon mid gaara ma noqon laakiin waa soo yaraaday magacan wadaagii la wadaagayaa yaraaday ah, ishtiraaqiyaa yaraaday ayaa yaraaday sidaasaa waxaa la idhahdaa taksiis markaas muxuu yidhi nacti xaa la ydhaha xagga isilaaxa ataabic almushtaq aw ilmuwal bilmushtaqi almuwadixu limatbuucihi fi lmacaarifi aw ilmukhasisu lahu fi nakira saasaa la dhahdaa nacti ma la fahma halla fududee waaya wanactu nactigu yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni nacti waa qaybsamaayo ogow nacti waa qaybsamaa labuun u qaybsamaa wa nactu nactigii yanqasimu waa qaybsamaa ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa alawalo midka ugu horeeya annactu alxaqiiqiyu waa nacti xaqiiqiya midka ugu horeeya waxaa la hahaa nacti xaqiiqi ah waa nacti xaqiiqa ah sifo xaqiiqa ah waani midka labeeyaana annactu sababiyu waa nacti oo sababiya marka nacti meeqaa loo qaybiyaa labo anactu xaqiiqiyu waa nactu sababiyu haye mid walba haddaa lagu qiixa marka hadeer aa lagu qiixa mid walba waa lagu tacriifina waa lagu sheega maxaa loola jeedaa nactu xaqiiqiya maxaa loola jeedaa nacti sababiya dhegayso ama nactu nactiga alxaqiiqiyu xaqiiqada loo nisbeeyey fa huwa nactiga oo xaqiiqiga maa nacti weeye nacti gurid maadaas maa nacti weeye rafaca gotay damiiran damiir mustatiran asturan damiirkaasoo yacuudu u laabana ila lmancuuti fiiri nactiga sidiisa waa camal fala sida ficilkii u camal fala faacil ama naayo faacil uu gudana nactiga maadaama la yidhi waa mushtaq ama mushtaqaa lagu awilaa mushtaq waa camal fala sidiisa waa isim sida ficilku camal fala ama faacilu godana ama naayo faacil ficilkuso ama faacil ma godan jira ama naayo faacil nactigana waa mushtaq mar haddii la ihahdo mushtaq waa camal fala sida ficilkii u camal fala ama faacilu godana ama naar faacilu godana ficilkuba soo saas ma ahayn nacti marka mushtaq hadduu yahay waa camal fala mushtaqu sida ficilkii u camal fala marka waxaad fiirinaya faacilka u gotay ama naar faacilka damiirka u goto hadduu damiir goto oo isim daahira uusan goday ee damiir uu goto damiirkuna uu u laabto mancuudka nactigaas waxaa la dhaha aqiiqi iiri waa fiirine nactigaanu waa caamil isagu waxbuu godana isimka uu gotay hadduu damiir noqdo damiirkuna uu u laabto mancuudka nactigaas maxaa dhehe xaqiiqi aa ladha iiri ama nactu nactiga nactiga alxaqiiqiyu xaqiiqada loo nisbeeyey fahuwa nactiga xaqiiqiga maa nacti weeye rafaca gotay damiiran damiirkoo mustatiran asturan damiirkoo yacuudu u laabana ila almancuuti naxwu jaaa waxaa yimid muxamadun muxamed muxamedkaasoo alcaaqilu oo wax garanaa huwa muxamed alcaaqilu waa isim faacil waa camal fala wuxuu ku camal falaha rafcisanaa faacilnimo u qaadanaa huwa oo damiir musatira oo muxamedka u laabayna jaaa muxamadun muxamedaa yimi muxamedkaasoo alcaaqilu wax garanaya huwa muxamedku faacilka wax garanaya yaa waayo waa muxamed marka alcaaqilu wuxuu rafcistay damiir mustatira oo u laabanaya muxamed nactigaas waa la nacti xaqiiqiya la waa صifo xaqiiqiya falcaaqilu uu ku yidhi saaba ku ixraabaa nactun waa nacti waa sifo nactigaasoo limuxamedin u sugnaaday wa huwa caaqilkuna raaficun wuxuu godanaa lidamiirin damiir damiirkoo mustatirin asturan taqdiiruhu waxa weeye huwa weeye yacuudu wuxuuna u laabana ilaa muxamedin halkaas waxaan ku ogaanay nactiga xaqiiqa waxaa leedahay jaaءa rajulu nina yimid rajulko baaribun huwa rajulku garaaca camran ir hadda baaribun manacti xaqiiqiya mise waa sababi waa xaqiiqi maxaa yeelay baaribun wuxuu gotay damiir mustatira jaaءanii rajuluna ii yimid rajulko baaribun huwa rajulku garaaca ir baaribun damiir mustatirahay rafcisatay damiirkii uu laabtay rajulka khalaas waa nacti xaqiiqi wa ama nactu nactiga asababiyu sababka loo nisbeeyey fa huwa nactiga sababigaa maa nacti weeye nacti ku rid maagan rafaca gotay isman isimkoo daahiran daahira nacti sababiya waxaa la yidhaahdaa waa nactiga gota isim daahira isim daahira nactiga goto wey isim daahira nactiga goto wey wa ama nactu nactiga nactiga asababiyu sababka loo nisbeeyey fa huwa nactiga sababiga maa nacti weeye nactigaasoo rafaca gotay isman isim isimkoo daahiran daahira isimkaasoo mutasilan la xiriira bidamiirin damiir damiirkoo yacuudu u laabana ila lmarxuuti nactiga sababiga maxaa lagu yaqaan wuxuu godanaa isim daahira laakiin isimkaas daahirkaa waxaa la xidhiira damiir u laabanaya mancuudka nactiga ah. sababiga maxaa luu yaqaan asagu wuxuu godanaa oo ama faacil ama ka dhigana ama naay faacil isim daahira laakiin isimka daahirkaa waa mudaaf mudaafulehya ka dambeeya mudaafulehigaasaa damiira damiirkaasa wuxuu laabanaa mancuudka ah. kaas waxaa la idhaha nacti sababiga fiiriya naxwo jaaءa waxaa yimid muxamadun muxamed muxamedkaasoo alfaadilu uu fadli leeyahay abuuhu muxamedka aabiis r jaaءa waxaa yimid muxamadun muxamed muxamedkaasoo alfaadilu uu fadli leeyahay abuuhu muxamedka aabihiis hadda fiiriya alfaadilu waa nacd muxuu gotay ism daahira abuudaasu gotay ismaa amsada isimkaas daahirka faacil ka dhig isimka daahirka maxaa la xiriiro ka dambeeya damiir damiirkaas warku u laabana mancuudkii oo maxamed maxamed u laabana maxamed u laabana nactigaas marka maxaa la ihahdaa sababiyaa la ihahda jaaa muxamedun muxamedaa yimi muxamedkaasoo alfaadilu oo uu fadli leeyahay abuuhu aabihiis falfaadilu nactu waa sifo sifadoo limuxamedin usugnaaday wa abuuhuna faacilu waa faacil oo lilfaaciliin usugnaaday ah, waa faacil marfuucun waa la goda bil waaw wawdaa lagu goda abuudaas niyaabatan can dama liannahu min alasmaa alhamsa wa huwa abuugu mudaafun waa mudaaf mid la idaafeeyey ilalhayi haadaa loo idaafeeyey alla khitaaso hiya damiirun damiir ah damiirkoo caa'idu u laabana ilaa maxamed hmm. halkaas iska joogo wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala allahu wasalama wbaaraka calaa nabiyina mxamed